alxamdu lilah asalaatu wasalaamu calaa rasuuli llahi salى allahu alayh wasalam baabu tarhiibi min masaawi اlakhlaaq waxaynu ku jiraa baabladabkii iyo waxaynu ka soo baxnay zuhdi walwarac halkana sheekhu wuxuu ka gelayaa horta kitaabka wuxuu u dambeysiyey axaadiis badan oo akhlaaqiyaadka iyo aadaabta dhisaysa oo macnaheedu ay ka dhigan tahay axkaamtii markuu inoo horreysiiyey qofka daalibulcilmiga ah waxaa looga baahan yahay inuu akhlaaqdan iyo dhaqankan yeesho baabu ay hada baabu tarhiibi wuxuu baabu yahay atarhiib ay atakhwiif in la isku cabsi gelinayo min masaawi alakhlaaq akhlaaqiyaadka xun ee liita atarhiib الرهبة بمعنى الخوف wey markaa waxaa kala jira altargiib iyo altarhiib wuu inoo soo wada targiibkiina akhlaaqda wanaagsan oo la isjeclaysiinaya o baab kale kutubna culimadu gaaray ka qoreen bo atargiib atarhiib watargiib mundiri baa leh kitaabka waxaana laga qaatay dee aayaadka ilahi yihi subxana wa tacala wayadcuunana ragaba warahaban wa kanuu lana khaashiciin rahabadu markaa waa khawf masaawina waxa weeyaan bimacnaa asayi-aat weeyaan kelmaddu macna ahaan marka lasoo koobo ma'saa oo bimacnaa sayi-a masaawi lakhlaaq marka waa alradaayil akhlaaqda liidata hooseyseed dee dembiga وعn أbي هuريرaةa رadي الlه عanه qala qala rasuul الlahi slى الlaهu عalيه waslم إyaaكم والxasad إyaaكum waxaan idinka digayaa wاlxasada xasadka iyo idinkaan idin kala digaya waayo faإn اlxasada xasadku yaأkulu cunaa alxasanaati wanaagyada uu qofku sameeyey buu ka cunaa kamaa taأkulu si ay u cunto annaaru dabku alxadba xaabad akrajahu abu dawud wlبn maajة min xadiiثi anasi naxwuhu xadiiskan oo kale ayuu isna uu soo wariyey xadiiskan waa daciif sida uu sheekh albani tilmaamay iyo culimo kaleba laba cilo waaweyn bay u sheegeen waxaa ka mid a ah, rajulu matruuk ayaa ku jira wa aakharu majhuul iyo mid kale oo majhuul oon la garanay xasadku laakiin de inuu xun yahay axaadiis badan iyo adilo badan oo qur-aankiiba way tilmaamaysa alxasadna waxaa lagu tacriifiyo culimadu ku tacriifiyaan tamani zawaal الnicmati can اlgeyr tamani zawaal الnicma can اlgeyr inuu qofku tamaniyo nicmo cid kale haysataa inay baabaado nicmo cid kale haysataa inay ka baabado markaa wuxuu jeclaysanayaa inay nicmadaasi inuu qofkaasi haysto ayuu jeclaysanaya ayuu diidayaa ama wuxuu doonayaaba isaga inay kusoo wareegto ama wuxuu doonaya inaan isagaba kusoo wareegine inay baabaada hadli doonto qofkaasi inuu waayo uun hadduu doono marka keebaa sii daran qofka jecel nicmadaasi isaga inay kusoo wareegto iyo kale aniga iyo isagaba hana dhaafto kale labadeedaba hana seegto labaduba waa xasan lakin wuu kasii dareeyay xataa kaasi laakiin hadduu qofku nicmo cid kale haysato uu jeclaysto oo u idhahdo ilaahu isagana udaa anigana isi uu sidaa leeyahay amba saa u jeclaysanayo isagoon xaasidaynin taa maxaa la idhahdaa maxuaa magaciisa algibta bilgeyn soo ma gibda baa la idhaha gibta way banaantay taasi لا حسد إلا fi اsnatayn rajulu aataahu اllahu cilma aw xikmata iyo rajulu aataahu llahu maalan xadiiska ku jirta marka cid kale nicmo ay haysato waad jeclaysan kartaa adigoo le ilaahw isagana uda anigana mid lamid ah isi xasadku waa wax bani لكن lagu dabeeceeyey oo ku adag laakiin dee qofkii waa inuu iskala dagaalamo inta dadka wax ka dhexeeyaan buu xasadku dhex yimaadaa am yaxsuduuna الnaasa calىa ma aataahum اllahu min fadlihi faqad aatayna ala ibrahima alkitaaba walxikmata waataynaahum mulkan cadiima waxyaalaha nimanka yahuudda la hahdo seejiyey inay xaqa rumeeyaan iyo nasaaradana waa alxasad xasada min cindi anfusihim bagya an yunazil allahu min fadlihi calى man yashaau min cibaadi waxay lahayn nebiyadu annagay naga soo bixi jireen weligeyba nebiyadu annagaa yeelan jirnay nebigaana way sii tilmaamayeen oo uu soo baxayaa bay odhan jireen mar alla markay ogaadeen inuu carabtii ka soo baxay ayay ogaan u dafireen oo ay sifaadkiisii ka been sheegeen xasadna way ka ahayd oo ilahay wuxuuhi yacrifuunahu kamaa yacrifuuna abnahu si ubadkooda u garanayaan ba u garanayaan xasadku cadaawadiisu ma go-do oo ninka xaasi qofka xaasidka ah ninkii shaacirka ah waa kii lahaa cadaawaati turja mawaddatuha ila cadaawata man cadaaka fii xasadin kulu lcadaawaati cadaawad dhammaanteed turja waxaa la rajaynayaa mawaddatuha inuu jacayl ka yimaado bimacnaa cid aada isku dhacdeen waad heshiin kartaan waa wax dhici kara inta badan laakiin m marka laga reebo qofka cadaawaddiisu ay xasa tahay kaasi isagu qofkan wanaaggiisan iyo waxaanu haystay iyo waxaasunbuu ka dhimanaya dee markaa ma dawoobayo markaa ma dawoobayo إلا عdاaوة mن عdاka في xasد كل العdاawاaتi تurجى مwdتهa إلا عdاaوة mن عdاka في xasد xasadku markaa il oo kalena way raaci kartaa inuu qofkii caayna noqdo oo waxna uu ileeyo oo xasadkaasi ilna uu raaciyo marka ilahay in laga magan galana waa laazim وmin شhar xasidin إdaa xasد haddaba qofka xasadkii wanaagiisu waa ka cunaya walow xadiisku daciif ha noqdee macnaha tilmaamaya waa saxo qofka haddee waa aad buu kabiiro u yahay weyaan xasadku iyaakum waxaynu ognahay damiirka munfasilka ahi waa damiiru nasbi soo maha waa damiir annasbi ma noqdo damiiru rafci ma noqdo mar haddaanu damiiru rafci noqono dee u horeeyo damiiru nasbi u yahay dee waa mafcuulu bihi markaa marka uxadirukum weeyaan saasuu macnuu kusoo ururaya waa iyaaka nacbudi oo kale kelmadu nacbudu kaba ahayd iyaakum ay uxadirukum waxaan idinka degaya alxasada idinkiiyo waxaan idinka la degaya alxasad fa ina alxasada yaakulu xasanaati wanaagyadu cunaa kamaa taakulu naaru lxatab wuu baabi'inaya wey dabku dee xaabada wuu baabi'iya canhu abu hureyra waxa laga wariy qala wuxu uhi qala rasuulu llahi salى allahu alayh wasalam rasulku wuxu laysa shadiidu ninka darani ma aha bisuracati ninka legdinta ku daran ee xooga badan ee ragga legda inama shadiidu ninka darani waxa weeyaan alladii kii yamliku kaantaroolayey hananaayey nafsahu naftiisa cinda algadabi waqtiga cadhada muttafaqun caleyh waxay dee dadku u yaqaanaan marka waaqicooda iyo dadka laega xaaladda waxay u yaqaanaan dee ninka ragga ka adag inuu nin daran yahay oo dawu yahay markaa marka loo eego taas laakiin rasuulku wuxuu leeyahy qofku haddaba ninkan kasii daran dadku way idhahdaan lakin xaqiiqada marka la doonayo qofku markuu cadhoodo inta badan isma kantarooli karo amba uu caytamaya amba wax kaluu sameynaya amba dhibaato kala geysanaya laakiin qofka markuu cadhoodo iskantaroole cadhadiisa isku celiya waalkaadimiina alkayd alcaafiina can innaas kaasaa nin darana marka xadiisku wuxuu dhiiri fi lxadiis atarkiib في kadmi اlgayd in la qarsado cadhada waxaa kaloo xadiisku ka digayaa cawaaqib alwakiima lilgadb waxyaalaha xun ee cadhada ka dhalan kara وعn iبn cmr radي الlahu canهuma markaa bisuracati ayaa loo akriyeya asarc suuxidda waa la yidhahdaa legdinta waa la yidhahdaa hakada وعn mcmر رadي الlه عnهma qala qala rasuul الlahi slى الlaهu عalيه waslم aلظulmu ظulmigu ظulumaat waa mugdiyo ywma الqiyaamati maalinta qiyama tafn caleyh وعan jaabir radي الlahu عanهu qala qala rasuulu الlahi slى الlaهu عalيه waslم itaqu الظulma war dulmiga iska ilaaliya faina الظulma maxaa yeele dulmigu ظulumaat mugdiyo weya ywma الqiyaamati maalinta qiyaamo waa mugdiyo wاtaquu iska ilaaliya ashuxa bakaylnimada iska ilaaliya xadaafka ah fainahu bakaylnimadaasi ahlaka waxay halaagtay man kaana qablakum ciddii idinka horreysay bay halaagtaye labada xadiis waa isla macno xadiiskan dambe weliba dheeraad bu wataaye waxa uu rasuulku ka digaya waxa la idhaha dulmiga dulmigu wuu noocyo badnaan karaa markaa ereyga asalkiisu waxay laha culuq ahaan waa annaqsu waa nuqsaaminta waa shay marka la intiqaasiyo amba la nuqsaamiyo ayaa la dhaha kelmaddaas marka kelimadan dulmi waa xaq cid kale ay lahayd oo la nuqsaaminayo ayay ku soo urureysaa iyadoo ay noqon karto in waxaanu ku sifaysan in dusha laga saaro intaba dulmi bay noqon karto waxa u daliila dulmiga inuu naqsi yahay walam tadlim minhu shay-an markuu ilaahay subxaana wa tacaala sheegaya labadii beerood ee ninkii walam tadlim minhu walam tunqis kamay nuqsaamin wey minhu shayan ulumaad buu rasuulku ku tilmaamay jamcu dulmatin adulma waa madowga dee adulaam markaa in daahirkaa lagu daayana culimada way badan yihiin oo la ihahdo waa mugdi buu qofku noqon iyuu gelaya maalinta qiyaama markaa yowma tara lmuminiina walmuuminaat yasca nuurahum bayna aydiihim wa biaymaanihim oo maalinta qiyaamaha mugdi uu geli doono iyo in dulmiga dulumaadka looga jeedo maa yantadiruhu min alcadaabi walciqaab waxaa sugaya cadaab iyo ciqaaba ashuxna waynu soo aragnay waxaa lagu soo ururiyey albuklu maca shiddat اlxers waa bakayl haddana aada dadaalkiisuna usii badan yihin amba ashuxu ashadd اlbukli waa bukliga nooca u adag oo culimada qaarkood waxay idhahdeen albuklu yakhtasu bilmaal bukligu maalku gaar ku yihi washuxu yashmal almaala wagayrah maalka iyo wixii kaleba u koobsanaya bukligu shuxu siduu u qof baa talada ku bakaylaya xataa hadduu isle ninka haddaad tala siiso bilaa waxa uu kaa bartaa cilmigiibuu ku bakaylaya hadduu doono xoogiisubuu ku bakaylaya shaxiixaasi waa qof markaa aad usii bakaylah oo naftiisii xataa wax kaga bakaylaya sa awgeed ilahay wuxu subxana watacala man yuuqa shuxa nafsihi fa ulaaika hadaba wuxuu rasuulku uu sababeeyey waxyaalaha iyo dhibtiisa wuxu uhi fa inahu ahlaka man kana qablakum wuxuu halaagay ciddii ka horreysay ummadii hore oo siduu u halaagay waxay keensatay inay xuquuqdoodii inay qaraabo goys ka ka dhasho in uu boob yimaado annahb wالsariqa wاlqatl qofkii markuu xoolihii ku bakaylo markuu xuquuqdiisii ku bakaylo lagu lahaa waxyaala badan markuu ku bakaylo kii kalena inuu ka ka qaato iyo inuu ka xoogayo baa ka dhalanaysa taasina waa isdil iyo in la isxoogay wax lamid a imanaysa dulmiga waxa ugu horeeya ay ashadd dulmi wa akbaruhu haye ya dulmiga allah subxaana wa tacaala la dulmiyo oo an tajcala lilahi niddan wa huwa khalaqak isagoo kuhaborinay ila cid kale ku leon ina dulma ina shirka la dulmun cadiim waayo dulmigu dee waa xaq cid kale lahayd oo laga nuqsaamiyo cid kale la siiyo soo allah subxaana wa tacaala dee xaq wuxuu leeyahay in la keliyeeyo de oo xuquuqdiisa o dhan la siiyo haddii markaa makhluuq kaleo daciifa lala siiyo makhluuq daciifa lala siiyo de waxay noqonaysaa ilaahay subxana wa tacala oo la dulmiyo waana adlamu dulmi tawxiidkuna waa acdal lcadl wa can maxmuud bin labid radi allahu canhu qaala wuxu uhi qaala rasuulu llahi salى allahu alayh wasalam ina shayga ugu cabsida badaneen akhaafu calaykum idinka cabsanaya ashirku alasqaru waa shirkiga yar الriyaaء waana istuska weeyi akrajahu axmedu biisnaadin xasan waxyaalaha qofka looga digayo waxaa ka mid ah rasulku uhi waxaan idinku cabsi badanahay akwaf waa ina waxyaalo kale rasuulku ka cabsanayo ummaddiisu ay ku dhacdo way jirtaa laakiin waxyaalaha ugu cabsida badan dajaal iyo uu rasuulku ku sheegay riyaagan iyo waayo riyaagu inta badan waxa uu khatartiisa ku leeyahay waa khafiyun ashirk اlkhafiyu baa xadiis kale kuso aroortay waa shirki qarsoon oo qofkii isma odrhanayo shirki baad samaynaysaa isago isma laha hadduu doono amaba dadku uma arkaya inuu shirki samaynayo waayo qof qur-aan akhriyaya amba cilmi dhiganaya amba sadaqo bixinaya amba wa wax wacdiyaya amba wax lamida de weyaan daahirka waxay noo muuqda qofkaasi markaa inuu ha inuu khayr samaynayo laakiin show wax kalaa soo galay oo naftiisiibu ugu sheekeeyey ammaan iyo magac inuu doonayay in la maqlay waxaas waana wax ilahay qofka ku imtixaamo ku dhaca laftiisa faman kana yarju liqaa rabbi falyacmal camala صaalixا walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada shirkigu ashirku yuxbid اlcamal ariyaa yuxbid اlcamal baa ujeedaa riyaaga waxaa la hahda camalka uu baabi'iyaa culimada qaarkood waxay sheegeen inuu yahay laba qaybood an yakuna albaaciثu calى اlcamali alriya fahada اlcamalu baطil bاtifaaq an yakuna albaaciث calى اlcamal alriya fahada camaluhu baطil waxaa macnuu noqonayaa un an yakuna albaaciث waxa qofka ku kalifaya marka hore inuu camalkanba sameeyo waa istus-un wax kale uma samaynayo markaa kaa waxa la isku waafaqsanya camalkiisu inu baabaayo tusaale qof baa sidee ha lagu ammaanee sadaqa bixi amba ha lagu arkay inaad tukato ee tuko amba qur-aan akrisi lagu moodo in lagu arkay markaa hadduu asalkiiba ku bilaabay riyaaga camalkiisaas u baaba'aya alqismu islaamna waa maxay an yakuna aslu lcamali lilah walakin daklahu alriyaau fi ahnaaءi اlcamal in marka hore camalkan ilaahay dartii uu sameynayo lakin riyaagu wuxuu soo galay ahnaaء alcamal camalka dhexdiisii buu soo galay riyaagu kaman yusalii salaatan salaata fariidaة lilah faأkhlasa lilahi alcamala fi الragcaة الأulى walakin bacda ragcaة الأulى jaءa unaas kahiiruun fadaklahu الriyaء fi الragcaة الثانية fama xukmu hada الcamal camalkaa marka hore ilaahay dartii u bilaabmay lakin uu soo galay uu soo galay riyaagaasi hadduu camalkaasi yahay mid isku wada xidhan in kana alcamalu hada mutaraabidan fi awalihi wa aakhirihi kaasalaati maala fa hada camaluhu bail camalku isku xidhayay soo maha salaadii o kale way isku xidhantay oo ragcaddii dambe iyo tii horreysay way isku xidhantay hadduu tii dambe riyaagu galay tii horena ka kacbay noqonaysa laakiin haddaanu ahayn camal isku xidhan kasadaqa yasix alcamal aladi lam yadkulhu ariyaa wa yakunu baila alcamal aladi daklahu riyaa nin baa ilaahay dartii buu xusad qaraysa markaasaa la ammaanay markii hore ilaahay dartii bay ka ahayd wax kale kamay hayn ammaan baa u dhacday sida ilimka la sameeyo sidaas ducooyin badan baa udhacay wax badan baa udhacay war waaas ni waaas ninkaasi meel adag bu inoogu jiraa baa la yidhi ninkaasi he waa nin meel adag inoogu jiro waa sidaasoo waa caynkaasoo waa deeqsi wuxuu is yihi wallahi niyo bal xabad kalena ku dar haddaba ammaantaas sidee halaguu sii wada eh marka lacagtii horena way ansaxaysaa sadaqadii hore tan dambana ma ansaxayso waa dulmi bu iyo ku dhacay iyo riya waayo labada camal markaa way kala go-ayaan labada camal heh way kala madax banaan yihiin haddii shaydaankii riyaaga qofka kusoo tuurayo iska difaacaya naftiisa ilaan wuu shaydaanku waswaadka u kusoo tuurayaa oo kolba intu kusoo tuuro mujaahado uu sameynayo ka camalkiisuna waa saxiix ajarna wuu ka helayaa de oo almujaahidu man jahada nafsahu fi daacat illahi wey sidaa awgeed maadaama qofku aanu naftiisa aada u ilaalin karin ilaah u ilaaliyo mooyaane waa inuu ku dadaalo dacooyinkii nebigu ku ducaysan jiray alayh salatu salaam oo macaa shirkigu dee uusoo dhuuman karo allahuma inii acuudu bika an ushrika bika wa ana aclam wa astakfiruka lima laa aclam buu nebigu ku ducaysan jiray wuxuu nebigu odhan jiray alayه الslatu slaam allahuma ini acuud bika an ushirka bika waana aclam ilaah waxaan kaa magan gelayaa inaan kuu shirki yeelo anigoo og inaan shirki samaynayo wa astakfiruka lima laa aclam waxaanan dembi dhaaf kaa weydiisanaya waxaanan ogeyn haddii qofku xataa naftiisa dhinaca kale u baqo ama waxyaa kale ku yimaadaan allahu allahu rabbi allah allahu rabbi laa ushriku bihi shay-an ayaa soo aroortay nebigu alay slat slam ohan jira waana munaafiqiinta dhaqankooda yuraa'uuna الnaas walaa yadkuruuna اllaha ilaa qaliila waإida qaamuu ila ilى الصalaati qaamuu kusaala yuraa'uuna الnaas waxaa kaloo ilahi subxana wa tacaala fawaylu lilmusaliin aladiina hum can salaatihim saahuun aladiina hum yuraa'uun wayamnacuuna lmacuun iyagoo istusinayo istusnimahay ka tagay wacooda wacan abi hurayrata radi allahu canhu qala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasulku wuxu uhi aayat lmunaafiqiin calaamadda munaafiqu halaasun saddex weeye idaa xadatha hadduu waramo kadaba been buu sheegaya wa idaa wacada hadduu ballan qaadana akhlafa waa waa burinaya ballankaas waida tumina haddii la aaminana tumina khana u khiyaameynayaan mutafaq caleyh walahuma bukhaariya muslim waxay soo wariyeen min xadiisi cabdillahi bni camr waidaa khaasama hadduu doodana fajara wuu xadgudbaya waynu soo aragnay xadiiskan xadiis arbiciinka o kale markaynu maraynay iyo meel lamid ah waxaa markaa xadiiskan uu tilmaamaya calaamaadka munaafiq lagu garan karo munaafiqnimadu waa wax qarsoona oo qofka dee aan ilaa uu wax muujisto mooyaane aan laga garanayn laakiin waxaa jira calaamaad ka soo daahiraya oonu qarin karaynin munaafiqu markaa waa munaafiqii caasiga ahaa weeyaanan gaalka ahayn baa imika ah. ay ku dhacaysa arrintaas waayo qof muslim baa laga heli karaa oo aan aaminsanayn gaalnimada ee islaamnimo aaminsanba waxyaalahan kasoo daahiri karaa laakiin wuxuu shabahay munaafiqii weynaa isla markaana waxyaalahani munaafiqnimada weyna way soo jiidi karaan been buu ku warramaya waayo nifaaqu muxuu ahaa waa khilaafu albaطin khilaafu alظaahiri اlbaطin soo maaha dushan sare maxay khilaafsan tahay hoosta waa ibطaal اlkufri wa idhaaru liimaan bu hay ibطaal اlkufri inuu gaalnimo qarsado wa idhaaru liimaan bu hay soo maaha dee qofkani dadka been buu usheegaya lakin wuxuu iska dhigaya inuu run sheegayo de waa kan iska dhigaya inuu de run sheegayo oo idaa xadatha kada waidaa wacada aklaf ballan hadduu galana u ka baxaya waa calaamaadka munaafiqa waida sumina khan haddii wax loo dhiibo laama la aaminana u khiyaameynaya amaanaduna weyn ba mana ballaarinta sirta xataa amaanada ka mid a ah. marka saddexdan inaan looga jeedin xasri ayaa culimadu waxay u daliishadeen waidaa khaasaba fajar riwaayadan kaleed ee xadiiskan kale oo mid afraad kusoo daray idan calaamaadka munaafiqiinta way ka fara yihin afar iyo saddex way ka badan yihin laakiin kuwa u muuqda ee u muuqashada badan bay kuwani ka yihiin ee usuusha u ah akhlaaqad xumada khaasaba fajarna waa maxay been buu sheegaya haduu dana xoolaanu lahayn bu ku dhaaranaya qofkii wuu ka been sheegaya way xaday buu odhanaya waa khusuumadu waa khusuumadu waa markay dadka isqabsadaan fajara markhaati beenuu samaynaya dhaar beenu dhaar buu dhaaranaya beena sidaas oo kale weya وعن بن مسعوud radي الlahu عanهu qal qala rasuul الlahi slى الlahu عlay sl rsulku wuxu uhi sibaab muslimi muslimka caydiisu fusuuqun waa daacada ilahay oo laga baxay khuruuj can daacat الlah iyo faasiqnimo weeyi waqitaaluhu in lala dagaalamana kufrun waa gaalnimo mutafq aleyh xadiiskana dhegaheynu in badan bay maqleene in muslimkii laga ammaan helo oo muslimkii la ammaan geliyana waa laga qaadanaya isla markaa cayda qof muslima la caayo inay tahay faasiqnimo qofkii kabiiro u ku dhacay daacadii ilaahay wax ka mida u ka baxay in lala dagaalamana kufrun marka qitaalkaasi haddana la laysku waafaqay inaanu kufrigii weyna ahayn waayo ilahay ba hi wain طaa'ifataani min almu'miniina اqtataluu faaslixuu baynahuma mu'miniin ba ilahay ku sheegay ee kufrigana waa kufrun duna kufrin balse arrinku siduu u culusyahay bay kutusaysaa وعن أبي هريرة رضي الله عنه qال qال رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم إyاكم والظن إyاكم waxaan idinka digaya wالظن malaha faإن الظن maluhu أkdب الxadيiثi beenka u beenta badan weeyaan warka u beenta badan weeyi malahu markaa malahan uu rasuulku diidaya alay slat slam waa kaa waxba ku salaysnayn ee iska un markaa uu qofku iska badinayo waa beenta u badanoo dee markaa beentii u weyneed sideebu u noqday beenta u weyn buu qofku sheegaya isagoo aan hadduu doono bedrheerin markaa waan malaynaya iska ilaaliy way markaa danni dhan lama diidine ina bacda danni ihmun weyan dannigii ku salaysnaa raajixa iyo gaar ahaan masaaishan culimadu de ay ijtihaadiga ah ay leyihin saas waa xalaal kaasi waa xaraan saas wey waa masaa'il daniya laakiin danigaa qofkii waxaan jirin oonu hubin uu dad kale kasoo qaaday aanba u maleeyey waa ninkii hebelo halkaa suuqa dhex maray arkayo ninkaa waxaan u malaynayaa inuu tuug yahay haddaanu tuug ahayn muxuu sekadaa ka dhex maray <laughs> soo aad arki maysid suu dani bilmuslimiinna waa arrin aada u daran in qofka mala xun laga malaysto qof dee shar iyo fasaad lagu yaqaano mooyaane amba lagu arkayo mooyaane lakiin culimadu waxay dhahdaan qofka muslimkaa ah intaad xataa hadalkiisa meel wanaagsan ku qaadi karto cumar bin khadaab baabay dee laga soo wariyey meel xun ha ku qaadin dee ninkii hebel hebel oo xiran oo sheekha ahaa ee garhka lahaa oo gabadh ay suuqaa wada lugeynayaan ardaydoona ay gacanta his haystaan haddii la arko oo la idhahdo waryo weli u iskakendhigay ma arkaysaa waxaa dhici karta inuu qalad ku jiro waxaa kaloo ay lagu soo lagu qaadaya lakin mar haddaan la haynin inay tahay aye xaaskiisii walaashii inantiisi wax lamid ah sas kala losoo qaado marka lacalaka kamasa lacalaka waagi nabiga so argni alayh salatu slam malaa saasaad samaysay oo malaa taa kalaad samaysay waktigana maluhu iska fara badan yahay saasaan malaynaya isaas iyo iyo taa iyo taa iyo taas faina dana akdab اlxadiid وعن معqل بن يسار رضي الله عنه qال وxu uhi samictu waan mqlay rasuul الlahi slى الlaهu عليه وsلم rasuulka allo yqulu leh ma min cabdin adoon ma jiro ystarciihi الlahu ystarciihi الlahu ilaahay uu raacinayo ilaahay madax uga dhigayo raciyatan riciyad dad u ah oo yamuutu dhimanaya yowma yamuutu maalintuu dhimanayo wa huwa gaashun isagoo khiyaameeyey haashun ay khaana liraciyatihi raciyaddiisii uu u talinayey iyo shacabkiisii isagoo khiyaameeyey ma jiro addoon ilaahay u dhiibay mas-uuliyad oo dhimanayo maalintuu dhimanayo isagoo mas-uuliyadda ciddii loogu dhiibay khiyaameeyey ilaa hadduu jirana carama allahu calayhi aljanna ilaahay jannada wuu ka xaaraam yeelay kaasi mutafaq caleyh marka xadiiskani wuxuu qofka ka tarhiibinayaa wuxuu ka fogeynaya oo ku cabsi gelinayaa mas-uuliyadda qabashadeeda marka hore iyo qofku inuu yidhahdo war ni anuu hawshaan ma qaban karayo aakhiradeedaanu baqanayaa iga daaya haddaba haddii uu mas-uuliyaddii qabto oo madaxweyne uu noqdo wasiir uu noqdo meel ka hooseysa uu noqdo maamule madrasadeed uu noqdo macalin uu noqdo shaqaale uu noqdo intuba way soo gudagelayaan bay culimadu shuraaxdii leeyihin xadiiska laba qof baad madax noqon kartaa qof qofbaa mas-uul lagaaga dhigi karaa dabeedna wixii hadduu khiyaameeyo oo sidii ilaahay uga baahnaa aanu uga soo bixin isagoo ilaahay jannada uu ka xaaraam yeelay marka hal haada anahu kafir hal haada anahu kafir ay ahlu shar oo reer baryago ka jawaaba aniga waxaan sheegaya agga gacanteeda iga xigteen waay bal qarbiyiinta ka jawaab waay haye haye haye ilaa u naar soo maro dee daahirka haye maxaad kaga leexisay xarama allahu caleyh اljana adiladii aad kaga saartaa loo baahanya ila xadiisku saasuu tilmaamaya haye way mar haye waciidka maxaad u daliishatay inaanu inaanu naarta ku waaraynin dadka ehlutawxiidka inaanay naarta aanay ku waarayn haye haye imaqashi codkaa garo a ah. oanu xalaashanin waa sax adilo badanoo de saasaa jirto waad ogtihiin waa run waa saad sheegaysaan waa sax inaanu naarta uu soo marayo jannadana marka koobaad aanu gelaynin waayo dee qofkani mar hadduu muslim ahaa intanun haddii la hadduu gaal ahaan lahaa de intanuu naar ku galay lama soo ma hadduu muslim yahayna de waynu ognahay mar hadduu ashahaadanayo tukanayo inuu arrintani macsiya ay tahay iyo kabiira waxaanaynu ognahay dee adilada tilmaamaysa in naarta laga soo saari doono mithqaali bura soo maha iyo darra iyo iyo inaanu ahlulkabaa'ir inaani ku waareynin baynu ku dhiganay dee kutubta ku aragnay in sha allahuna kitaabka caqidal wasidiya ayaad si fiican ugu arki doonta haddaba waxay noqonaysaa madrasadii baa soo guda gelaysa waxaa laga yaabaa mid wadaadaho intuu micrafon qaatay dowladdu saray samaynaysa xuquuqdii dadkaa la dayacay tanaa la sameeyey tan kanaa la sameeyey de waa sax hadalku ku hadlayay laakiin isaga waxaa laga yaabaa afar tacaruuru madrasada ku hayo inuu kala exday amba maalina xiisadda iska dhex seedu mobil ku dhex daawado soo maha wuxuu ibnu cuthaymiin ka gaadhay sheekh alhasan sheegayo raximah haduu qofku ucsamayn jira hadduu xiisadaha qaar ka habsaamo hadduu waktiyaala qaar soo habsaamo intii miriru habsaamay wuxu ohan jira mushaharka iga jarac intaa maan joogine waxaa qofku xitaa kitaab ku dhex akriso hadda qur-aan baad dad dhigaysa adigu dad baad mas ka tahay haddaad casharadaadi ku dhex diyaarsato y mas-uuliyadda kamaad soo bixin xaalaad gaari way iman karaanoo dee gaar ahoo tusaale ahaan inaad iyagii aad tiraahdo matalan wax qora amba wax lamid ood sugayso si guud oo aad markaa fursad kale heshay adigu arrintaasi waxay u baahan tahay qofka weliba gaarahaan markuu wax ka qaadanayo mushahar iyo wax ka qaadanayo ila waxbaa la isweydaarsaday bay noqonaysaa soo maha waxbaa he wa ha waxbaa la isweydaarsaday idan niyaalkanu qofku yuu eegina horta naftiisaa ka bilaaba hadduu dee laba dumare leeyahay soo nebigu muu sheegin alay sala slam midkood xaggeeda u leexdo isagoo qiyaamaha dhinacu leexsan bay maraya soo maha ubadkiisi hadduu ukala eexdo ka waran soo iyaguba raciyadda ma soo gudagelayaan marka saasay meel badan u tilmaamaysa isku soo ururiyo dadkan iminka dee madaxda iyo arrimaha madaxnimada lagu cararayo hawshaasina way ka dambaysaa samictu rasuul اlahi salى الlahu alay slm yqul ma min cabdin yastadciihu llahu majra addoon ilaahay uu raacinayo raciyatan raciyad yamuutu dhimanaya yowma yamuutu maalintuu dhimanayo wahuwa gaashun liraciyati isagoo khiyaamayay ilaa waxarama allahu cala ljana ilahay jannadu ka xaraam yeelaya laa yadkhulu janata qaadicun unbaad ku qiyaas qaadanaysa qof qaraabogoysii jannada ma galo wacan caaisha radi allahu canha qaalat waxay tii qaala rasuulu llahi sala allahu alay ya allahu ilahy man waliya qofka madax ka noqda min amri ummatii arrinka ummadayda shay-an wax ka oo ah. fashaqa calayhim ku adkaada ku dhib ku dhiba oo fa adkhala adarara calayhim fashquq calayhi ilaahow ku dhib isagana arrinkiisa iyo arrimihiisa o dhan akrajahu muslim xadiiskani xadiiskii hore la socdaaye qofka intuu muslimiintii madax u noqday wax ka mid ah shay-an waa caam iyada lafteedu ha ee ku culaysiiyey ee dhibaateeyey ilaahow isagana arrinkiisa ku adkeen dhibaato matala wuu ku takrifulay waxaa ka mida ma dib ugu soo yar noqonayaa dee kuwa weyn war iska garanay waxaa laga yaaba markuu macalinku qofku macalin weliba macalimada ku cusub yahay de horta wuxiisu moodayaa inuu yahay madaxweynihii caalamka markuu intan uu hor joogo <laughs> soo maad garan dabeetana kan odhanaya miiska madaxa saar kan odhanaya may la iisoo dayn maya aniga kaas ka kale markaasaad yaabisaa dee u idan dhibaato arrintaasi dee waxay soo gudageli kartaa qofkii aad dadkii ku culaysiiyey almashaqa fa fashaqa calayhim waxay ku fasireen culimadii xadiisku faadkala darara walmashaqata calayhim sabab ugu noqday dadkaa inay mashaqo iyo dhibaato ku timaado oo isagu sabab ugu noqday xukunkiisaasi xadiiskana rasuulku wuxuu sheegay alay slat slam inuu saxaabi baa ka soo warinaye geela kuwa raaca iyo xoolaha kuwa raaca kuwa u dareer waa maxay alxutama waa kuwa geela xaggan iyo xaggan kaga yimaadee hasha kolba dhinac ushka ka dhuftay xaggan kale ee ya geela madaxa isku wada geliya dee dadkii hadduu saas kale ku sameeyana khatarteeda le وعn caiشha radي الlahu canha qaalat waxay ti qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm allahuma ya allahu ilahay o man weliya qofka weli tawaliya waa habaarkii nebiga alayه الslatu slaam min amri umatii shay-an oo fashaqa calayhim dhibaato ugu geysta ku dhibaateeya fashquq calayhi ilahu isagana dhibaatee cagsigeedana ducadu nebiga way ku dhacaysa alayه الslatu slaam qofka wanaajiya waa kuwii loo harheynayey toddobada loo harheynayay bu ka mid aha soo maha alimaam alcaadil وعn abi هuريرaةa رadي الlahu عanهu qal qala rasuul الlahi slى الlahu عlay sl rsulku wuxu uhi ida qaatala axadukum midkiin hadduu dagaalamo falyجtanib الwجهa wejiga ha ka dheeraado mutafq عaleyh wuxuu rasuulku diidaya alayه الصلاatu slaam in nabarkii qofka wejiga lagaga dhufto oo iminka idaa qaatala axadukum waa qitaal u jaa-isaba halkaa laga qaadanaya u banaan tusaale ahaan gaal baaba la dilaya kaw lagaga siinaya inaan wejiga lagaga dhufo nabarka amba cid kala la jeedanaya xuduuddii oo kale sideetanka iyo boqolkiiyo laga jarayay waa in wejiga looga ilaaliyo cid kala la edbinayaa oo qitaalku uu soo gudagelaya ta'diib lagu samaynayo waa in wejiga laga ilaaliyo xoolihii buu nebigu diiday calayh isalaatu wasalaam wejiga laga suntay oo u ilaahay ha necdala kii wejiga ka suntay dameer wejiga laga suntay buu arkay rasuulku alayh isalaatu wasalaam markaasuu yihi ilaahay ha necdalo ka wejiga ka suntay wa canhu waxaa laga wariyay abu hureyre ana rajula ninba qaala wuxuu yihi ya rasuul allah rasuulkii ilaahayow awsin ii dardaaran qaala wuxu uhi laa taqdab ha cadhoon faraddada waa celceliyey ninkii miraaran dhowr jeer oo wuxu uhi awsini qaala rasuulkuna wuxu uhi alayh الsalatu slaam laa taqdab ha cadhoon akhrajahu lbukhaariy xadiiskan isagoo kooban laakiin macnaha uu tilmaamayaa ninkani dardaaran buu nabiga ka doonaya alayh الsalatu slam dardaaranka ismu lahayn intana laguu koobiyo wax ka ballaarhan buu doonayo rasuulkuna wuxuu ku uhi laa taqdab marka waxaa laga qaadanaya cadhadu dhibta ay soo jiidi karto dee ha cadhoon miyay markaa suurto galaysa qofki inuu cadho iska ilaaliyo soo bani aadamka dabcigiisa maha inuu cadhoodo allana subxaana watacala muxuu yihi wlkaadimiin algeyd ma ohan ilahay ma cadhoodaan lakin wuu hi cadhaday qarsadaan marka waxaa lagu fasiraya asbaabtii cadhada kugu keenaysa iska ilaali horta waa marka koobaad markaad cadhootana dee caanaha iyo biyaha isku darin caanaha iyo biyaha eh, ha isku darin bimacnaa naftaada control sidii xadiiskii laysa shadiidu bsuraca inama shadiid aladi yamliku nafsahu cinda algadb waxa uu nabigu alay slat slam ka dareemay ninkani sida la sheegay inuu cadho badan yahay ninkan in cadho badan inuu hayo cadhadu wax badan soo jeedi karto halkaa markaa waxaad ka qaadanaysaa xadiu nnaasa calaa xasabi axwaalihim wey dadka kolba siday ku sifayseen ula hadal haddaad aragto dad salaada ku wanaagsan laakiin allahu lmustacaan salaada si fiican bay utukada lakin jamacay ku xun yihiin maxaad kala hadlaysaa ya jamacaad kala hadlaysaa soo maha iyo de wixii lamidka ah kolba xaaladooda la soconaysa qul hadihi sabiili adcuu ilى اllahi calىa basiirati bay soo gudagelayen وعن khولة الأنصاaرية رضي الله عنها qالت waxay tii qال رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم iنa الرiجaaل rag ayaa yتkhawduuna iska dhex dabaalanaya iska dhex gelaya fي maal الlahi maalka ilaahay بغayri xaqin si xaq dara ah falahم الnaaru naar bay leeyihiin yومa القiyaamaةi maalinta qiyama أkرaجه الbخaariي alkhawd muxuu ahaa alkhawd fi lma asalkiisu soo maha lakin waa shay marka si indhala-aana loo galan iska hubsanin wa kuna nakuudu maca alkhaa'idiin marka xadiisku laba macno buu tilmaamaya ta koowaad uu ku dhacaya waxa weeyaan maal illaah waa alamwaal alcaama waa xoolihii caamka ahaa ee sekadii oo kale iyo xoolihii umada ka dhexeeyey ila xoolaha qofba kolleyba ilaalinayo oo ka mas-uul noqonayo dadka u qaybinaya marka iyo takhawaduna waxayna ka dhigan tahay siduu doonu iskaga gelaya halkan uu ku iibsanayaa siduu doonu isticmaalayaa siduu doonu adeegsanayaa waayo takhawaduna fi maal illah xoolo ay dadko dhan iska lahaayeen oo ay ahayd inuu isagu mas-uul ka noqdo oo uu dadka u ilaaliyo ayuu isagu siduu doono ugu tasarufaya kaasi naar buu markaa dadkan danta guud iyo xoolaha cunaya guud ahaan weji khaldan ku cunaya naar bay ku gelayaan waxaa kaloo soo guda gudagelayaba culimadu yihaha maal ilaahi ilaan maalka asalka ilahay baa iskale soo maha xoolaha dadku ay haystaanba iyaa iska leh ilaahay ba iska leh maalka waxaa soo gudagelaya kii gaarka u lahaa oo sidee buu markaa noqonaya inuu xaaraan u adeegsado xoolihii buu markaa ilaahay baa waa maal qabeen markaasuu xaaraantan ku samee kan kale ku dulmi kan kale ku dhac laaluush ku bixi waxaan kala samee waa yatakhawaduuna fi maal illah bigayri xaqin falahum naaru yowma alqiyaamati qaala rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam ina rijaala rag baa yatakhawaduuna iska dhex gelaya fi maal illahi maalkii alle bigayri xaqin xaqdaro falahum naaru naar bay leeyahy yowma alqiyamati akhrajahu albukhari wacan abi darin radi allahu canhu can nabiyi salى اllahu alay slm qala wuxu uhi fima shaygii yarwiihu rasuulku kasoo wariyey can rabbihi rabbiguu kasoo wariyey wa xadiis lqudsiye qala ilahay wuxu uhi yaa cibaadiyi addoomadaydiiow inii anigu xaramtu wa xaaraam yeelay adulma gardarrada calaa nafsi naftaydaan ka xaaraam yeelay wajacaltuhu waxaan yeelay beynakum dhexdiinana muxaraman mid xaaraan ah falaa tadaalamuu ay falaa tatadaalamuu tabaa xadfan haysdulmiina dulmiga ilaahay baa naftiisa ka xaaraam yeelay cid ilaahay ka xaaraam yeesha amba ilaahay subxaana watacaala cadaadinaysa amba uu ka baqanaya ma jirte laakiin sifatu naqsi ilaahay kuma sifaysna ina allaha laa yadlimu الnaasa shaya walakina الnaasa anfusahum yadlimuun wma kana allahu liyadlimahum walakin kanuu anfusahum yadlimuun xiisada iga dambaysa ya way وعn abi hurayرata radي الlahu canhu ana rasuula الlahi salى الlه alay sl qal wuxu h tadruuna ma garanaysa ma lgiibatu giibadu waxay tahay iyo xantu qalu wuxu uhi allahu ilahiy warasulu rasuulkiisa aclamu ogaal badan qaala wuxu uhi dikrka waa sheegita ah, akhaaka walaalka aad ku sheegto bima yakrahu wuxuu dhibsanayo oo aanu raalli ka ahayn qiila waxaa rasuulka lagu uhi afra-ayta ah, ka warantaa in kana hadday ahaatay fii akhi walaalkayga muslimka ah ma aqulu waxa aan leeyahy hadday ahaatay dhexdiisa ee in kaana mutasifan bi hadihi asifa qaala rasuulku wuxu in kaana haduu yahay fiihi ay fii akhiika walaalka ah hadday hadday dhexdiisa ahaatay ma taqul waxan aad leedahay oo uu ku sifaysan yahay faqad iqtabtahu waabaad xamatay xanta lagu sheegayaa dee waa ceebtiisa aada sheeg sheegayso wain lam yakun haddii aanu ahayn ay lam yakun fiihi ma taqulu ayaa ku jirtee waxa aada sheegaysa haddaanu ku sifaysnayn oo sifadaanu lahaynna faqad bahadtahu ay iftaraytahu calayhi waad ka been abuuratay wa qulta fiihi maa laysa fiihi waxaan aanu ku sifaysnayna waad ka sheegtay albuhtu waa aliftiraa buhtaan xadiiskana wuxuu tilmaamayaa ma hiy algiba waa tacriif اlgiba ba dikruka akhaaka bima yakrah waxyaalihii laga soo reebayna waynu soo marray sideed arrimood oo laga soo reebay soo garanaysaan ya alqadxu laysa bgibatin fi sitati mutadalimin wamucarifin wamuxadirin walimujaahiri fisqin wamustaftin waman dalaba licaanata fi isaalaati munkarin riyaalu saalixiinka kitabka ladha ka eg sideedda arrimoodba sheekh markaa uu ka rameeyo lixda arrimoodba waxaad ka eegtaa iyo sharaxooda waa waktiyada laga soo reebay oo culimadu kuwan jarxigiiyo tacdiilkay sheegaan oo kalema marka leyihin hebel waa daciif waa sidaas waa istisnaanka amba qof laga digayo amba qof la tacriifinayo amba wax lamid ah waxyaalaha saalixiinta selafki waxay odhan jireen saalixiinta waxyaalaha fasaadinay qiibada ka mid a ah. waxay noogu dhibto badan waa taas dadkii way dadaalayaan salaadii khayrkii wanaaggii laakiin cid kalu mayn haddana u shaqaynayna soo saa maha warbay naga haynin ayuun baynu jafaynaa wa canhu qaala qaala rasuulu lahi salى اlahu alay slm laa taxaasaduu ha isxaasidina walaa tanaajashuu ganacsiga walaa tabaaqaduu ha caroonina ay walaa tatanaajashuu walaa tatabaaqaduu walaa tadaabaru ha isku daba jeedinina oo markaad isku cadhootaan ha kala tegina ee isku soo noqda walaa yabic yu iibinu bacdukum barkiin calaa beyci bacdi marka kale iibkiisa wa kuunuu ahaada cibaad allahi addoomme ilaahay ahaada ikhwaanan oo walaalaaan almuslimu qofka muslimkii aqul muslim muslimka walaalkii weeyey mar hadduu walaalkii laa yadlimhu ma dulmiyo walaa yakdulhu ma hoojiyo meel uu nusradiisa u baahnaa kagama baxo walaa yaxqirhu ma yaso ma yaraysto ataqwa alla kacabsigu haahuna halkaasuu ahaaday wayushiiru wuxuu rasuulku isaaray ilaa sadrihi laabtiisa halaaa maraatin saddex goor bixasbi imri'in qof waxa ugu filan bixasbi imri'in min ashari qof shar waxa ugu filan an yaxqira inuu yeso inuu yaraysto akhaahu lmuslim walaalkiisa muslimka kululmuslim muslim dhammaantii cala lmuslimi muslimka kale xaraamun xaaraan buu ka yahay damuhu dhiigiisu wa maaluhu maalkiisu wacirduhu iyo dhegtiisa iyo sharaftiisu akhrajahu muslimun xadiiskan xadiisu arbiciinkana waa ku aragnay isagoo kala duduurna waa soo aragnay oo annajashi iyo markaynu bayc amrayna waynu soo aragnay baycu alaa ba baycu bacdin calaa bayci bacdin waa qof kale oo wax iibinaya inuu qof kale uga yeedho wax iibinaya u yidhahdo war kaale kaale anigay anaa kaa iibinaya la kaale anaa wax jaban kaa siinaya iyo wax lamida laa ykdul huna alkhidlaan waa almakaan aladi yaxtaaju ilaa nusra waa meesha u baahan la garab istaago oo shaydaanku intuu marka hore qofka badgeliyo ayuu maalinta qiyaama uga baxaya dabeet ilahi muxuu uhi subxaana wa tacaala wakana shayطaanu lilinsaani khaduula soo maha markaa wuxuu odhanayaa wada hawsha hawsha waa saa iyo saa iyo saa iyo saas maalinta dambana uu kaga baxaya idan muslimiinta la dhibaateynayo meel kasta lagu dhibaateynayo hadday falastiiniinta tahay hadday kuwa kale tahay waynu u damqanaynaa waa inaynu u damqano oo ducada aynu ku dadaalno oo aynu khayrka la jeclaano oo aynu gaalada necbaano oo aynu kuwa yuhuudda necbaano ma fahamta hadda weligoodba hayna yidhahdaan markayna war waxaan waad ku qaldintiina ka jooga yuhuudday la shaqeynayaan iyo waxa la midka ah adigu iyaga raali gelin mayne ilaahay baynu raali gelinaynaa soo saa maha raali gelinaynaa haddaad dadka raaligelintooda ku dadasho islaamba waa lagu ceebeyn ama wax lamid a ood xaqi uga gabato sidaa dee ta iyo ba toona ma tihin haddaana ta iyo ba ahayn macayn iyo fa baate <laughs> waa sida soomaalidu ha ta iyo ba ma tihin bimacna waxaa an qudbata an qudbata bni malikin radi allahu canhu qala wuxu uhi kana rasuul lahi salى اlahu rasulku waxa yaqul mid ihahda ya allahu ilaahayow janibnii iga dheere iga foge munkaraati alaaqi akhlaaqiyaadka xun alakhlaaq almunkara wey waa min baabi idaafati sifati ila lmawsuuf walacmaal ay alacmaal almunkara acmaasha xun walahwa alahwa almunkara waladwa alamraad adwa alamraad jamcu daayin xanuunada xun iyagana akraja tirmidi wasaxab alxaakim walafdu lahu xadiiskanna waxaa laga qaadanaya rasuulka ala sla sla ilahay inuu ka magan geli jiray akhlaaqiyaadka xun oo mar kasta ha ku daynin awooddaada une baryadana garab wada allahuma ahdinii liaxsani اlakhlaaq laa yahdinii liaxsaniha ila anta allahuma janibnii munkaraat alaqlaq hadda waa nebi maxamed alayh isalaatu wasalaam oo ilahay oo yihi addamanii rabbii fa axsana taadiiba baasaa ugu ducaysanayay markaa munkaraat alakhlaaq alakhlaaq almunkara weeyaan marka ayaa la odhanaya waa akhlaaq xun oo dhan bay soo soo gudagelaya alacmaal almunkara waa la mid alahwaa hawadu waa itibaac ashar waa qofku markaa inuu raaco dee wuxuu jecel yahay inuu markaa qofkii hawa raac noqday hawa raaca waxyaalaha keena waxaa ka mid ah xaqa inuu ka santaago oo qofka hadduu hawadiisa raacayo xaqii u og yahay buu garab maraya watabacuu ahwaa'ahu soo maha way hawadooda fain lam yastajiibuu laka faclam anama yatabicuuna ahwaahu waman adaluu miman itabaca hawaahu bigayri hudan min allah afara'ayta man itakada ilaahahu hawa waladwaana xanuunada kalbarasi waljudaami waljunuuni kuwa uu rasuulku si gaara u magacaabay bay ku dhacayaan xanuunadaa xunna ilahay buu ka magan gelaya saratan cancer wuxuu doora buu noqon karaa ee qofka dee dhibaato badan u gaadhsiinaya cibaadadiisi iyo ka wax badan ka yeelaya iyo camalkii وعn بن عabاs رadي الlه عanهuma qal qala rasuul الlahi slى الlه عليه wasلم laa tumaari hala murmin akhaaka walaalkaa walaa tumaasixu hala kaftamin walaa tacidhu ha u ballan qaadin mawcidan ballanqaad fatuklifahu dabeeta aad kaga baxdo waxaanad fulinaynin marka hore ha u ballan qaadin xadiisku waa daciif laakiin macnaha u tilmaamaya murankaa dee diintu way sheegtay inaanay wanaagsanayn oo murankaasi aan wanaagsanayn isla markaana allahu mustacaan waxaa loo yaqaano mura kaftanka almisaax misaaxu kulluhu laysa mamnuucan ma garat almisaaxu waa kalmilxi maxaad ku soo urureysaa almisaax kalmilxi milixta miyaa raajinka looga maarmaya markaa yuukhadu minhu biqadri alxaaja inta loo baahan yahay ayaa laga qaadanayaa laakiin hadduu kaftanku bato aye hadhow wax kalaa ka imanaya ama almira'ata wاlmizaaxa fadachumaa khuluqaani laa ardaahumaa lisadiiqin inii balowtuhumaa falam axmudhumaa limujaawiri jaarin walaa limujaawiri jaarin walaa kada sadiiqi bohgabay baa jiray sheekh loodhan jiray miscab ibnu kitaaba loo nisbeeyey markaa wuxuu inankiisigu la taliya wuxuu lahaa aabba muranka iyo kaftanka iyo iska ilaali buri waa laba arrimoodana saaxiibka raalli cayn dadka inta badan way ku kala tegayaan oo uma wanaagsanaa rasuulku laakiin u kaftami jiray alayh isalaatu wasalaam soo ma garanaysaan nin buu rasuulku qabtay alayh isalatu salaam sulaybiib lo odhan jiray wuxu uhi ya yaa iga iibsanaya aggaa kaga yimid ya waryaad iga iibsanaya waxaa kaluu rasuulku ku yihi islaam baa u timi oo waxay tihi rasuul allow jannada igu ducee rasuulku wuxuu ku yihi islaamu jannada ma galaan iyadoo ooyeysay ka dhaqaaqday markaasuu u yeedhay rasulka alay sla u waxad ku tidhahdaan adigoo gashaantiyaad geli doonta adoo ina yara daado islaama ah, jannada geli maysid wallahu aclam